alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed wasalama tasliima kaiira xadiiska boqol iyo koob iyo lixdan can cabdillaahi radia allaahu tacaala canhu cabdullaahi bn mascuud waxaa markaa bukhaari ka soo wariyey ilaa raalliha ka noqdee qaala inuu yihi xadasanaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam waxaa noo warramay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam wa huwa asaadiqu almasduuq wuxuu noo warramay rasuulku calayhi salaatu wasalaam walxaal huwa asaadiqu uu yahay kii runta sheegi jiray ee runsheegaha ahaa ee almasduuqu loo run sheegi jiray isaguna run buu sheegaa runna waa loogu warramaa waa loo sheegaa run baa loo waxyoodaa almasduuq macnaheedu ma aha sida dadka qaarkood carabadooda ku dhacday ee la rumayn jiray waa in laga tilmaamayo almusaddaq u fasiraan yacni waa la rumeeyaa oo isagaa marka waxa weeye la rumeeyaa macnuhu ma aha ee waxaa laga tilmaamayaa run baa loo sheegaa run ayaa loo sheegaa bimacnaa run baa loo waxyoodaa wax xaqa oo dhab ah ayaa loo waxyoodaa jumladuna waa jumla xaariya qaala ina axadakum yujmacu khalquhu fii batni ummihi arbaciina yowma qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam inna axadakum midkiin yujmacu khalquhu waa la kulmiyaa la ururiyaa abuurkiisa fii batni ummihi uurkii hooyadiisaa lagu ururiyaa batni baa la cabbiro caloosha ah waxaase loo jeedaa raximka ilmogaleenkaa loo jeedaa maadaama marka ilmogaleenkii uu dee calooshii ku dhow yahay yacnii sidaasaa markaa loogu itlaaqayaa oo inta marka waxa batni la sheego muraadka loo jeeda ay tahay ilmogaleenka arbaciina yowma afartan maalmood baa uurka hooyadii lagu ururiyaa abuurkiisa oo lagu kulmiyaa humma yakuunu calaqatan midla dalik intaa dabadeed wuxuu noqdaa xinjir ayuu noqdaa mila daalika intaasoo kale waynu usoo noqon doonaa mila daalika waxaa loo jeedaa xagga arbaciina yowman oo cadadka darafka miyay u noqonaysaa mise waxay u noqonaysaa masderka jamciga ah bay u noqonaysaa uma yakuunu mudqatan intaa dabadeedna wuxuu noqonayaa cad yar buu noqonayaa oo qadar mar la calaaliyo oo kale ah qadru maa yumdaq inta marka la calaaliyaa layahaa mudqa afka inta mar la geliyo marka la calaalinayo ayaa waxaa la yidhaahdaa qadarkaa mar la calaalin kara ayaa waxa la yahaa mudqa uma yakuunu mudqatan intaa dabeed wuxuu noqdaa cad yar oo in mar la calaaliya la eg mila dalika sidaasoo kale uma yabcau allahu malakan intaa dabadeed ilaahay wuxuu soo diraa malak wa yu'maru biarbaci kalimaat waxaa la amraa bikatbi arbaci kalimaat afar kelmadood in la qoraa la amraa min baabi xadfi lmudaaf wa yuqaalu lahu waxaa lagu yidhaahdaa uktub camalahu wa risqahu wa ajalahu wa shaqiyun aw saciid waxaa lagu yidhaahdaa lahu ay lilmalaki malagga ayaa lagu odhanayaa uktub qor camalahu qofkan camalkiisa qor xallo wuxuu camal samayn doono qor wa risqahu quruskiisana qor arsaaqdiisa iyo waxa uu cuni doono ama ku intifaaci doonoo dhan qor yani risqi wax kastoo lagu intifaaca ayaa la yidhahdaa hadday tahay wax la cuno hadday tahay wax la cabbo hadday tahay xataa hawada la qaadanayo hadday tahay wax lagu istimtaaco lagu raaxaysto wax kastoo qofku ku intifaacaya waa arsaaq waa risqi waa risqi weeye yacanii guurkii istimtaacii arsaaqday soo gelaysa ubadkii arsaaqday ka mid tahay waata markaa dikriga la odhanayo bismi illaahi allahuma janibna ashaytaana wajanib jannib fiima rasaqtana marka waxa weye arsaaqdii ubadku waa soo gelayaan istimtaacan laftiisuna waa soo gelayaan uu markaa waxawe xaaskiisa ku raaxaysanayo ama haweenaydiisa uu ku istimtaacayo waa soo gelaysa uktub qor camalahu camalkiisa qor wax allo wuxuu samayn doono wa risqahu arsaaqdiisana qor waxa uu ku intifaaci doono dhan wa ajalahu ajashiisa muddada noloshiisa ku dhammaanaysana qor wa shaqiyun aw saciid waxaad qortaa huwa shaqiyun aw saciidun waa shaqi iyo waa saciidna qor masderkii lama sheeginoo lama odhan shaqaawatahu aw sacaadatahu ee waxa la keenay wasfiga ayaa la keenay waxaanay noqonaysaa marka waxa jumlo inay iska noqonayso mubtade loo qadaraayo huwa shaqiyun aw saciidun shan baa la sheegay marka camalahu wa risqahu wa ajalahu wa shaqiyun aw saciid laakiin labada dambe looma wada qorayo qofka mid ahaan baa loo qorayaa saas aawadeed baa aw loo geliyey marka labadan dambe mid buu ka qaadanayaayo ama waa shaqi baa la qorayaa huwa shaqiyun ama waxaa la qorayaa huwa saciidun maadaama labada mid ahaan loo qoraayo qof walba afarun baa loo qoray mid shan loo qoray markaa kuma jiro uma yunfaqu fiihi ruux intaa dabadeed waxaa lagu afuufaa ruuxdii baa lagu afuufaa naftii ayaa lagu afuufaa oo naf baa la geliyaa wa ina arajula minkum layacmalu xataa maa yakuunu baynahu wa bayna aljannati ila diraac wa ina arajula ninku minkum xaaluu idinka idinka mid yahay ama ninkaasoo minkum idinka idinka mid a yacni labada waji waa bannaananaya asha ku jirta waa jinsiya waaxid mucayana looma jeedo oo marka macruufoo la garanayo xagga macnaha ayuu nakiro ka yahay maadaamay sidaas tahay waxa bannaan asha iyadoo la eegaayo in la xaaleeyaa bannaan waxa kaloo bannaan in la sifeeyo iyadoo macnaha la eegaayo waaxid mucayana inaan loo jeedin oo uu yahay markaa waxa weeye eh, mucayan gaara aanu ahayn ee shakhsi walba ama markaa nin walba laga tilmaamayo wa ina arajula ninku minkum ninkaasoo idinka idinka midi ninkaasoo idinka idinka mid ahaaday layacmalu waa samaynaya camal camal wanaagsan buu samaynaya ay camalan xasanan camal fiican oo wanaagsan buu samaynaya siyaaqaana ku tusinaya xataa maa yakuuna baynahu yakuunu iyo yakuuna labadaba waa loo dabdiyey in waxaweeye la kordhigo iyo in la rafciyo labada mid walba waa markaa loo dabdiyey Eh, haddii markaa la yidhaahdo xataa eh, maa yakuuna baynahu wa bayna aljannati ila diraac ilaa aynay ka ahaanaynin isaga iyo jannada waxa u dhaxeeya dhudhun mooye wax kale aynay u dhaxaynayn ayuu camal falaya camal wanaagsan yacnii jannadiibuu ku dhowaanayaayo jannadii waxaaba ka xigtaba inuu markaa dhinto oo hadduu dhintona dee jannada uu markaa galo camalkii jannada lagu geli lahaabuu intaa waday fayasbiqu calayhi kitaabuh waxaa u soo hormarayo ka qaalib noqonaya kitaabkiisii wixii loo qoray baa ka qaalib noqonaya fayacmalu bicamali ahli nnaar wuxuu samaynayaa camalkii ahlunaarku samaynaya ficilkii ahlunaarku samayn lahaayeen ayuu isaguna la imanayaa halkaasuu u baxsanaya wa yacni mid kale ayaa isaguna camal falaya wuxuu macnuhu udhacayaa waina arajula la yacmalu xataa maa yakuuna baynahu wa bayna annaari ila diraac nin ayaa isaguna camal falaya nin idinka mida ayaa isaguna camal falaya xataa maa yakuuna baynahu wa bayna annaari ila diraac ilaa aynay ka ahaanan isagiiyo naarta waxa u dhexeeya mooyaane dhudhun oo naarta markaa uu noqonayo mid u jira dhudhun u jira yacnii qar ka mid naarta u saaran ilaa uu ka noqonayo fayasbiqu calayhi alkitaaba waxaa u soo hormaraya bimacnaa ka qaalib noqonaya wixii loo qoray fayacmalu bicamali ahli iljanna wuxuu camal falayaa camalkii ahlu jannaha ayuu camal falayaa xadiidkani waa xadiis macruuf ah waana xadiidkii markaa bukhaari iyo muslim labaduba ay isku waafaqeen waa kii ku daray axaadiista marka arbaciinka ah ee kitaabkiisaasuu ku soo arooriyey ee jawaamicda ah ayuu xadiiskani markaa ka mid ahaa waxaanu ka warramayaa sida dadka loo abuuro oo marka uurkii hooyadii uu gelaayo ilmuhu iyo maraatibta uu maraayo iyo waxa loo qoraayo iyo markaa xaalkiisu siduu yahay ashyaadaasu ka warramaya umuuro badan ayuu sheegaya waxaanu tilmaamayaa cabdullahi bn mascuud marka ugu horraysa qofka waxaa lagu kulmiyaa abuurkiisa uurka hooyadii afartan habeen waxaa markaa caan ah oo nusakha qaarkoodna ay qorayaan nudfatan imaam nawowi laftiisuna waa ku soo arooriyey kitaabkiisa arbaciinka nudfatan kutubo kale oo saa ay ugu soo aroortayna waa jirtaa ay saa ugu timi laakiin bukhaari iyo muslim bal akaru masaadir kuma iman erayga nudfa bukhaari iyo muslimna kuma sugnaa usuusha badankoodana mid ku timi ma aha usuusha badankoodana mid ku timi ma aha erayga nudfatan waxaa laga tilmaamayaa abuurkiisa in lagu kulminaayo uurka hooyadii oo buwaydadii iyo nudfadii ayaa marka waxa weeye lagu kulminayaa marka talqiixi ka dhaco yacni marka uurka hooyadii lagu kulminayo afartan habeen uma yakuunu calaqatan mila dalik waxa macruufa sida jamaahiirta culammadu ay mareen mila dalik inay u celiyeen darafka oo ay yidhahdeen mila dalik waxaa loo jeedaa afartan kale afartan maalmood in laga tilmaamayo afartankaa lamida afartankaa la in laga tilmaamayo uma yakuunu mudqatan mila dalik afartan saddexaad kaasna looga jeedo oo ishaaradu ay ku dhacayso darafka ay ku dhacayso waa sida jamaahirta culammadu mareen aksarka culammadu saasay mareen waxaanay yidhaahdeen culammada badankoodu ruuxa goorta nafta lagu afuufayo qofka goorta nafta lagu afuufayo waxay noqonaysaa saddexdaa afartanaad markay dhammaadaan afartan loo geeyey afartan loo geeyey afartan kale waxay noqonaysaa afar bilood bay noqonaysaa arbacatu ashhur afartaa bilood markay dhammaystirmaan baa nafta la geliyaa nafta lagu afuufaa jamaahiirta culammadu saasay yidhahdeen weliba afartu waa inay dhammaystirmaan bay yidhaha afartaa bilood oo saddexdaa afartanaad ahi waa inay dhammaystirmaan markaasaa lagu afuufa qowl kaleo weliba odhanayaa jira afarta bilood markay dhammaadaan dabadood baa lagu afuufaayo tobanka habeen ee ku sii xiga gudahoodaa lagu afuufaa waana sida laga soo wariyey cabdullaahi ibnu cabbaas waana sida ibnu rajab laftiisu maray riwaayo can imaam axmed laga soo wariyoo saa sheegaysaana waa jirtaa waxay ka soo qaateen ciddada qofka dumar ee laga dhintay in laga yeelay afar bilood iyo toban habeen oo waxay dhahen muddadaasi waa muddadii yacni qof nooli uu ku caddaanayay noloshiisu ay ku caddaanaysay ilma hadduu uurka ku jiro afarta bilood iyo tobanka habeen waa intay ku kala caddaanaysa ila waxaa dhici karta markaaba iyadoo markaa kulankoodu ninkiiyo gabadhu ay kulmeen ay dhoweyd inuu markaa deg deg u dhintaa dhici karta marka waxa weeye calaa kulli xaal wejiga noocaasi ayay yidhahdeen culamada qaarkood waxabay soo naqliyeen itifaaq oo waxay yidhahdeen wax khilaafi arrinkaa kuma sugna waana sida ibnu xajar iyo yacni marka waxa weeye culamo kaleba ay tilmaameen oo ay markaa yidhaahdeen arrinkaas khilaaf kuma jiro waxaan filayaa qurtubi laftiisu qurtubi inuu sheegay marka inaan khilaaf ku sugnayn yani waxa qaadiciyaad laftiisu inuu tilmaamay jamac culammada ka mida ayaa sheegay arrinkaas inaan wax khilaafi kuba jirinba qowl kale waxaa jira culamada qaarkood oo maray bacdu alxanaabila ama kutubta xanaabilada mutaakhiriinta sida mudawanka ku ah in afartanka saddexaad markuu bilaabmo in ilmaha nafta lagu afuufo oo iyagoo xadiiskanna milicsanaya ayay waxay yidhaahdeen labada afartanaadee hore waxba laguma afuufa bay yidhahdeen siddeetanka habeen markay dhammaystirmaan afartanka saddexaad bilowgiisa baa nafta la geliyaa bay yidhaahdeen fiqiga xanaabilo saasaa ku taalla oo kutubo badan oo xanaabilada markaa ka midi ay markaa qorayaan oo ay saa marayaan saas aawadeed bay waxay yidhahdeen koob iyo siddeetan habeen yacni marka uu ilmuhu gaadho lama soo tuuri karo ya saas yadaa bay markaa yidhahdeen waayo naf nool ayuu markaa noqonaya naf nool ayuu noqonaya sagaashan hadduu gaadhona waaba la hubaa bay yidhahdeen ilaaba ilaa in lagu afuufo yacni fiqiga xanaabilo saas bay markaa waxaan yani ku sugan oo ay mareen ibnu cuthaymiinna kutubtiisa waxaweye waa ku tilmaamay ha yeeshee marka waxaa ku dhacay addimaa abiiciya linisa risaaladiisa la yidhaahdo inuu yidhi siddeetan habeen taasina waa sabqu qalam sheikha ka dhacay ee kutubta kale xanaabila waxay qorayaan koob iyo siddeetan habeen xataa isaga laftiisu kutubtiisa kale saasu maray inay koob iyo siddeetankaa ay tahay oo sharxulmumtica yacni waxa uu marayaa koob iyo siddeetanka markaa siddeetanka ku dhacay addimaau abiiciya lilnisaa waxay noqonaysaa markaa sahwi sheikha markaa ka dhacay ayay noqonaysaa halkaas waxaad markaa ka muuqata yani itifaaqa in kollay nadar ku jiro oo markaa khilaaf masalada marka uu ku sugan yahay walow khilaafkaasi haba yaraadee waxaana laga qaadanaya sidan in jumhuurku qabo xadiis kale ayaa jira oo muslim saxiixa ku soo wariyey min xadiisi xudayfat ibnu asiid oo tilmaamaya nudfadu markay yacni gasho uurka ay gasho in waxa weeye e, dhowr iyo afartan habeen marka la joogo in malagga loo soo diraayo oo malaggaasna markaa waxa weeye uu markaa taswiirinayo oo suurada u yeelaayo oo markaa waxa weeye markaa yacni qorayo qoraalladan uu samaynayo yacni markaa saas iyada ayuu markaa tilmaamaya sariix kuma aha ruux ka afuufka laakiin marka waxa weeye daahirka sida riwaayadanba ay sheegayso isku waqti inay dhacaysay u eeg tahay waayo iyadoo markaa waxa weeye ilaa mudqadii ay ka horrayso ayaa markaa la sheegay intaa dabadeed in qoraalku dhacayo ilaa mudqadii waa la soo maray umma yabcau llaahu ummaa weliba lagu sheego tartiibun bimuhla tilmaamaysa marka malaggaas markaa lasoo diro ayaa fa yu'maru biarbaci kalimaat marka qabla almudga inaan la amraynin ayaa markaa ka muuqata oo ilmihii oo markaa mudqa aan noqon inaan la amraynin oo wakhtiga nudfada aynay ahayn goorta la amrayaa ee ay tahay markuu waxaweeye ka tallaabay xaaladdaas uu nudfada ahaa xaaladdu calaqada ahaa ka gudbay xaaladdu mudqada ahaa markaysaa u gaadhay markaa dabadeed inay noqonayso marka malaga loo soo dirayo u qorayo xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey alfaadda xoogaa waa kala duwan tahay qaar waxay sheegayaan yacni dhowr iyo afartan qaar waxay sheegayaan arbaciin ama waxa weeye khamsun wa arbaciin qaar waxay sheegayaan laba iyo afartan marka naxwu haada ayay tilmaameen xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey culammada markaa sidan kale maraya waxay leeyihiin xadiiskani xoogaa waa ikhtisaar oo xadiiskan baa faahfaahsan kanna waa mukhtasaro waa la soo koobay waana sida sheikhu albaani uu sheegayo waana looga horreeyey weji kale haddaba jira oo ku saabsan in la yidhaahdo maye dhowr iyo afartankan markuu marayo ayaa nafta la geliyaa wejiga noocaasina waa weji markaa jira dibbiga cusub ama dhakhtarnimada hadda marka caafimaadka kollay aqoonta hadda loo leeyahayna waa sida marka hadda ay sugayaan mashaayikhda qaarkood oo marka aqoontii dhakhtarnimona leh yacnii marka cilmigii sharcigaana leh waa siday aada ugu nuxnuxsanayaan oo ay leeyihiin waxa weye waa icjaaz nabawi waa icjaaz nabawi ay markaa tilmaamayaan uuna marka waana sida uu taqriirinaayo sheikhii la odhan jiray maxamed cali baar oo markaa waxa weeye dhakhtarnimadana markaa ku fiicnaayo markaa dhakhtar ahaa aqoonta markaa diinigaana ku fiicnaa kitaab buu markaysaga leeyahay mawduuca uu kaga hadlaayo iyo masaa'il kaleba waxaanu taqriirinayaa ku nuxnuxsanayaa sida marka waxa weeye ay tahay inay tahay dhowr iyo afartanka markuu maraayo in ruuxda lagu afuufay qolyaha icjaaz cilmi ka hadlaana waa siday markaa maraan waa siday maraan waayadii hore waa dhacday culammada qaarkood in ay maqleen inay qolyaha tibbigu leeyihiin wakhtigan eh, hore ayaa lagu afuufaa laakiin culammada qaarkood warkaas waxay u qaateen inay tahay iska nadariyad ama aragti ay tahay aan markaa xaqiiqa cilmiya ahayn oo sugnayn maadaamay sidaas tahay sidii markaa daahirka la ahayd naska naska ixtimaal baa ku jira yani nusuustu macaaniday tilmaamaysa mar waa sariix oo waa ku caddahay marna waa muxtamil laakiin waa daahir oo macnihii markaa waa macnaha soo degdegaya daahirka laakiin ixtimaal kalea muqaabil u ah waxyaalaha sariixee si ku cad yacani waxa weeye kama suuragal aha laakiin shaygu hadduu yahay shay ixtimaal ku jiro oo masalanoo kale macnuu daahir ku yahay oo macnaha mutabaadirkaee soo degdegaya ah macnaha caynkaasaa la qaadanayaa naska lagu fasirayaa allaahuma ilaa wax cad oo ka hor yimaada in la helo mooyaane haddii wax cadoo ka hor yimaada ama nas kale ha noqoto ama xaqiiqo cilmiya uu ka hor imanayo ha noqotee yacni waxa weeye xaalka noocaasa waxay noqonaysaa in macnaha kale uu ixtimaali karo loo awilo si waxaweeye yacni markaa aanu markaa uga hor iman ama nas kale uga hor iman ama xaqiiqo cilmiyo la hubo aanu marka uga hor iman marka maadaama arrinkaasi dibiguna aanu hormarsanayn waagaas arrinkaana ay u qaateen inay tahay aragti aan marka waxaweeye la hubin yacni culammada qaarkood marka ganafkay ku dhufteen waxaana yidhaahdeen waxyaalaha marka atibada qaar ay sheegayaan yacni waxa weeye eh, waa iska malamale lama dhegaysan karo oo wax markaa la aqbali karo ma aha nasku markaa siduu sheegayo ayaa la maraya waana sida xaafid ibnu xajar wakhayruhu ay mareen laakiin bacdu ahli cilmi oo ku kalsoonadaa jira yacni warka ay atibadu sheegeen oo qaarkood ibnu xajarba ay ka horreeyeen waxaana ka mida sheikhii loodhan jiray ibnu zamlakani baa ka mida oo ibnu taymiya isku wakhti ahaayeen oo dhintay toddoba boqol iyo toddobiyo labaatankii hijiriga dhintay intaan ibnu xajar dhalan ka hor yacni bizamaan ibnu xajar wuxuu dhashay toddoba boqol iyo saddexiyo toddobaatankii buu dhashay ibnu zamlakani wuxuu dhintay toddoba boqol iyo toddobiyo labaatankii ibnu taymiyu sanad ka dhimasho horreeyey kitaab uu leeyahay oo uu kaga hadlaayo icjaaska qur'aanka xadiiskan waa soo qaatay mawduucana waa ka hadlay waayo masaladan qur'aanka laftiisu dee waa tilmaamo yacni yaan e, tirooyinka yaan la sheegin laakiin maraatibta uu markaa ilmuhu marayo markuu urjiif yahay yacni qur'aanku waa sheegay yacnii inuu xaalaadka kala duwan marayo laakiin taxdiid ahaan muddada ay ku dhacayso ma caddayn marka wuxuu yidhi ibnu zamlakani raximah ullah mila daalika laba ixtimaal baa ku jira oo dalika ismu ishaaruhu wuxuu aqbali karaa inuu u noqdo darafka iyo inuu u noqdo masderka yani masalan xadiis yani saxiixoo loo hayaa ma jiro uma yakunu calaqatan yani fii arbaciina yowman ukhra afartan maalmoodoo kale xadiis tasriixinaya lama hayo oo marka waxa weeye fii arbaciina yowman fii arbaciina yowman fii arbaciina yowman saddex arbaciin xadiis tasriixinaya lama hayo gaayatu maa fi lamri waa in arbaciinka hore la sheegay inta dambe mila daalika mila daalika la yidhi marka ishaaradu xaggay ku dhici ishaaraduma waxay ku dhacaysaa darafka mila daalika arbaciinka wax la mida oo darafka markaa ishaaradu ku dhacaya la tilmaamaya mise waxaa la tilmaamayaa jamciga oo masderka ah labadabna waa la soo sheegay yacnii jamciga waxaa lagu soo sheegay yujmacu waayo masderku wuxuu ku guda jiraa ficilku dee ku guda jiraa oo ficilkii wuxuu tadamunayaa masder waana dhacdaa marka waxa weeyaan in yacnii ishaaro ama damiir in loo celiyo masderka loo celiyo ficil la soo sheegay masderkiisa loo celiyo icdiluu huwa aqrabu liltaqwa cadaalad sameeya huwa cadligu masderkaa loo celinayaa masderku mee masderku icdiluu buu ku guda jiraa ila waxa weeye ficilku wuxuu koobsanayaa macno masdar ya macno masdar ayuu koobsanaya waalficlu maa dalla calaa zamaani wa masdarin dalalata iqtiraani ficilku waa wixii ku tusiya masder iyo waxa weeye zamaan labadaasuu ku tusiya wakhti iyo dhacdo yacni labadaasuu ku tusinaya si isku lamanaanshaabunu ku tursinaya saas aawoodee ibnu zamlakaani wuxuu odhanayaa ixtimaal maadaama ay tahay inuu darafka u noqdo iyo inuu masderka u noqdo labada markaa macno ahaan waxaa sax noqonaya in markaa loo celiyo jamciga oo masderka loo celiyo uma yakuunu calaqatan mila dalika waxaa laga tilmaamayaa mila aljamci jamciga khalqigiisa marka la kulmiyo kale yani marka ayuu saa noqonaya ayaa laga tilmaamaya ta kalena waa saasi leeg weliba waxaa caddaynaya buu ihi marka atibadii baa caddeeyey marka waxaweye muddada ilmaha lagu afuufayo nafta inay tahay dhowr iyo afartan habeen marka inay tahay waxaad ugeysaa xadiiskii marka waxa weeye aynu soo sheegnay ee muslim saxiixa ku soo wariyey ee dhowr iyo afartanka tilmaamayeyna isagana ugeey waxaa kaloo raaca xadiiska laftiisa cabdulahi bn mascuud riwaaye muslim saxiixa ku soo wariyey baa jirta oo tilmaamaysa yujmacu khalquhu fii batni ummihi markii lasoo sheegay wuxuu markaa yidhi uma yakuunu fii dalika calaqatan mila dalik marka intaa lasoo sheegay yani afartanka habeene hore ayuu wuxuu sheegayaa uma yakuunu fii dalika calaqatan mila dalika oo fii daaliku kordhinayaa uma yakunu fii dalika mudgatan mila dalik labada mawdicba fii daalika ayuu markaa kordhinayaa wuxuu noqonayaa macnuhu riwaayadaasi wuxuu noqonayaa calaqa wuxuu noqonayaa afartankaa gudihiisu markaa noqonaya calaqa noqonaya calaqa noqonaya uma yakunu fii dalika mudgatan mila dalik marka mila daalikada dambe waxay noqonaysaa uun jamcigii fii daalikana waxay noqonaysaa ay marka waxa weeye in arbaciinka laftiisii ay ku dhacayso oo ku la midoo afartan kale aynay ahayne isla afartanka gudihiisa inay tahay marka saddexda xaaladoodba wuxuu marayaa afartankaa hore u marayaa adibaduna hadda markaa siday tilmaamayaan saas weeye haddana waxaa weeye didibrigu waa hormaro ilmihii waxa weeye waxaa markaa la daawanayaa xaaladiisu markaysaa markaa siday tahay baa markaysa waxa la daawanaya oo marka waxa weye la arkayaa oo waxa weeye markaa dhagaraaca wadnihiisa markaysa waxa la arkaya waxaanay leeyihiin waxa weeye lix wiig ayuu markaa waxa weeye ilmihii lagu nooleeya lix wiig ayuu markaa noqdaa ilmo nool marka uu ku noqdaa lixdaa wiigna waa labiyo afartanka riwaayada markaa muslim sheegayso oo lix toddoba lagu dhuftay labiyo afartan bay noqonaysa calaa kulli xaal sida waxa weeye markaa eh, wejigaasi saas ayuu noqonayaa culammadii yani marka qarniyadii dhexena bacdi ka midii saasay u sheegeen oo ay marka u tilmaameen sidaas ayay marka u tilmaameen culammada jamaahiirtu siday mareen oo ah saddex afartanaad marka inay jiraan masaladanna axkaam baa ku binaysmaysa axkaamta ku binaysmaysa waxaa ka mida ilmaha yacni ma la soo ridi karaa haddii la yidhaahdo waxa weeye yani afar bilood ilaa uu gaadho ilmo nool ma aha ilmo nool ma aha haddii la soo rido naf lama dilin bay leeyihin ila nafti marka waxa weeye markaa noqoto naf nool ay noqoto yacni xaalka caynkaas ah waxa weeye cismadii bay leedahay way dhowran tahay waa naf makhluuqo ah oo nool oo xurmadeeda leh oo sharcigu dhowray weeye sharcigu dhowray weeyaan marka waxa weeye hadday markaa noqoto afartaa bilood hadday gaadho waxaa laysla ogol yahay inaan lasoo tuuri karin oo lasoo ridi karin laakiin xaalaadkan hore khilaaf baa ku jira asheekh ibnu baaz masaladan mar la weydiiyey waxa uu isagu yidhi intuu marka hore sida xanaabiladu sheegaysa uu tilmaamay ayuu markii dambe wuxuu u iishay yacni waxaweeye haddii yacni waxaweeye dhowr iyo afartan uu gaadho lafteeda inaan la soo ridin yacni maadaama riwaayaadka qaarkoodoo sida kale sheegaya ay jiraan inaan la soo riyin weyn inkastoo ay jiraan culammada qaarkoodoo masaladan aan ku binayn sida waxa weeye maalikiyadoo kale waxay leeyihiin yacni waxa weeye calaqa xataa hadduu yahay lama soo ridi kara bay yidhahdeen iyagoo aan u qabin calaqadu inay naf leedahay haddana waxa weeye iyagu wejigaasay markaa mareen yacni calaqa hadduu yahay yacni lama soo ridi karo ayay markaa yidhaahdeen marka calaa kulli xaal haddii la eego eh, dhaqdhaqaaqan waxay kaga jawaabayaan yani jamaahiirtu dhaqdhaqaaqan ilmuhu dhaqdhaqaaqayo oo waxa weeye dee inuu korayo dhaqdhaqaaqayo iyo waxyaalaha noocaasa waxa weeye waa wax markaa la haleelayo weeye oo markaa waxaa la garanaya marka waxay kaga jawaabayaan oo leeyihiin yani dhaqdhaqaaqani wuxuu la mid yahay eh, kiibuu markaa la mid yahay yacni markaa eh, koritaanka dhirta iyo markaysaa waxyaalahaasoo kale ayuu la mid yahay oo dhirti waxay leedahay nooc marka waxa weeye annumuwu yacni waxa weeye inay korto oo ay markaa siyaadayso korayso ayay markaa leedahay waxay leedahay marka waxa tanafus bay leedahay waxay leedahay waxa weeye markaa yacni nooc xarakaa bay leedahay waatan marba siyaadaysa marka waxa weeye taasoo kale la mid tahay bay yidhahdeen ee marka waxa weeye xayawaankiiyo noolaha oo kale ma aha bay leeyihiin laakiin markan ruuxda lagu afuufo markan buu waxaweeye yani marka mid ka duwan yeelanaya adigu calaa kulli xaal weji noocaasay kaga jawaabeen marka adigu haddii la eego daa'ifada markaa ku tegey in markaa laga tilmaamaayo wakhtiga nafta lagu afuufayaa inayna ku sinnayn markaa waxae afarta bilood ee ay ka horrayso oo wakhtiyadan hore marka lagu afuufaayo ama bisha markaysa waxa labaad aakhirkeeda in lagu afuufayo ama qaybteeda dambe ayaa marka waxa wejigaas ayaad mooddaa insha allahu inuu saxan yahay wallahu aclam xadiidku wuxuu kaloo tilmaamayaa in waxaweye malak loo soo diraayo afar kelmadood uu qorayo qoraal horaa jiray waa qoraalka yacni lawxulmaxfuudka lagu qoray marka qoraalladii waa badan yihiinoo waxaa jira qoraal yacni qoraal qadiima ayaa jiray oo ka horreeyey marka cirarka iyo dhulkaba abuurkooda ka horreeyey in allaha kataba maqaadiir alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa asamaawaati waalardi bihamsiina alfa sana yacni ilaahay wuxuu markaa qoray maqaadirta khalaa'iqda intaanu cirarkiiyo dhulka abuurin ka hor konton kuna sano kaasi waa qoraalkii hore ee qadiimkaha weeye qoraalkii hore ee qadiimkaha weeye qoraal kalaa jira oo markaa waxa weeye yacni abuurka markaa aadam ka horreeyey markaa afartan sano ka horreeyey yacni isaguna waa jiraa xadiis buu ku soo arooray calaa kulli xaal waa qoraal kale weeye qoraal kale oo waxaa jira cumri ah qoraalka cumrigana waa kaa marka uurka hooyadii ilmuhu ku jiro la qorayo qoraal kalaa jiro oo marka isaguna sanawi ah oo waa ka leylatulqadriga markaa la qoray marka qoraalladu saasay u kala duwan yihiin qoraallada hore ee markaa saabiqa ahi kan markaa malaa'igtu ay qoraysaa markuu qofku camalka sameeyo isagu qadarkii kama mid ahaa waxay noqonaysaa shaygu markuu dhaco dabadeed bay iyagu qorayaan laakiin qoraalladaa kale afartaa qoraal ee kaleaynu sheegnay iyaga markaa shaygu intaanu dhicin ka hor ayaa lasii qoray marka waxa weeye arsaaqdiisa iyo camalkiisa iyo ajashiisa iyo shaqiyo saciid ku yahay inta mid walba waa la qoraya ma laakiin taasi qofka markaa in yacni ikhtiyaar aanu lahayn iyo iraado oo ruuxa la khasbayo ma aha ee waxa weeye ruux markaa iraadadiisa iyo doonitaankiisa iyo ikhtiyaarkiisu ficil ku samaynayaa in la qadaraanimo keensanayso inuu yahay majbuur inuu yahay inuu khasban yahay yani markaa ma faa'iideynayso qofkuna waa kala garanaya ficilka ikhtiyaarka uu kula imanayo iyo ficilka uu dirqinta kula imanayo khasbidda waa miduu marka kala haleelaayo oo kala garanayo waa miduu kala garanayo ruuxdii baa lagu afuufaa ruuxdii ayaa lagu afuufaa naftii ayaa la geliyaa ruuxdu waa nafti ayaa laga tilmaamaya nafta ayaa laga tilmaamaya ruuxina waxaa dhacaysa inuu ninka gabadhuna waa la mide shaksi unbaa loo jeedaaye yacni waxa weya tusaale uun hadda marka arrajul la odhanaayo eh, ama nin ha noqdo ama qof dumar ha noqdo waxaa dhacaysa wakhtiyada qaarkood inuu marka camalkii ahlu jannaha la yimaado dabeedna marka dambe haddana aakhirka khaatimadiisa ay xumaato ya oo dabeedna markaa naartiisaa ku galo ama camalkii ahlu naarka ayuu samaynayaa samaynaya siduu u samaynayo ayaa marka ajashiisu soo dhowdahay baa ilaahay khayrka waafajinayaa uu toobad keenayaa wanaagsanaanayaa dabeedna markaasuu wuxuu ku dhimanayaa camalkii wanaagsanaa waxaa laga qaadanayaa ruuxu wuxuu ku dhintay inay tahay inama alacmaalu bilkhawaatiim waata xadiiska nebiga sala allahu alay wasalam ku so aroortay camalladu waxay ku sugnaadeen yacni markaa khaatimooyinka ugu dambeeya khaatimada ugu dambaysa ayuunbaa camalkii isku fuuqsanaysa hadday wanaagsan tahay iyo hadday xun tahayba marka waxa weeye khaatimada waa in ilahay laga barya khaatimo wanaagsan inuu ilahay kugu khatimo ruux waliba waa inu ilahay ka barya oo ilaahay khaatimada wanaagsan la weydiistaa saas yadaa weeye ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen ruuxan marka camalka wanaagsan la imanayey oo dabeed marka dambe khaatimadiisu xumaatay markii horeba waxaa ku sugnayd dasiisaa ku sugnaydoo niyadiis iyo ikhlaaskiisu saafi ma ahayn marka hore wax ku jireen taasna waxaa caddaynaysa riwaayo soo aroortay xadiiska ka mida oo saxiixa ku sugan oo sheegaysa layacmalu bicamali ahli jannati fii fiima yabdu linnaas camalka ahlu jannahoo kaluu la imanayaa sida dadka u muuqata ya markaa sida dadka u muuqata waxaa laga fahmayaa yacni weeye camalkaasi in waxaweeye kollay wax ku jireen xagga icjaab ha noqoto iscajabinaayo quruur marka isku kadsoon yahay oo marka waxaweye isla koreeyo ha noqoto ha noqoto markaysa marka riyaa iyo istus iyo waxyaale inay ku jiraan oo camalkiisu waxaweeye yani marka aanu saafi ahayn aanu saafi ahayn tiibaa waxay u sababtay inay khaatimadiisu xumaato ayay u sababtay inay khaatimadiisu xumaato ayay u sababtay culammadu markay sheegayaan marka waxa baabka yani tarriibka markay sheegayaan yani ma eegaan markaysa marka waa yani ziyaadadaas fii ma yabduu linnaas si dadku khaatimada uga baqaan khaatimadana waxa weyaan yani looga werwero ilaahayna aad loo baryo looguna dadaalo marka waxa weeye baryada ilaahay la baryaayo loogu dadaalo taas waxa weeye yani ma yidhaahdaan yani haddaad naftaada ikhlaaskun ka og tahay waxa weeye markaa taas waxba ha ka baqin laakiin khaatimada waa in laga baqaa yani isagu cawaaqibta ma oga cawaaqibta yani ma oga markaa sidaas aawadeed waynu aad iyo aad yacni ruuxu ilaahay baryadiisa uu badiyaa in ilaahay camalka camal wanaagsan ugu khatimo inuu ilaahay xaqa ku sugo saas aawadeed baa nebiga sala allahu alay waslam ducadiisa waxa ugu badnayd yaa muqaliba alquluub habbit qalbii calaa diinik ducada nebiga sala allahu aleyh wasalam saasaa ugu badnayd yaa musarifa alquluub sarif qalbii calaa taacatik yani markaa ducooyinka caynkaasu nebigu ku ducaysan jiray marka ducooyinka waa in aad iyo aad yani loo badiyaa oo marka loogu dadaala marka badinta la badinayo loogu dadaala xadiiska can caaishata radia allahu canha zawji nabiy sala allahu aleyh wasalam annaha samicat rasuul allahi sal allahu aley wasalam yaquul caaisha waxay sheegtay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ooridiisii ahayd xaaskiisii ahayd annaha samicat rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul inay ka maqashay rasuulka ilaahay sala allahu aley wasalam xaaluu odhanaayo ina almalaa'ikata tanzilu fi lcanaan ina almalaa'ikata malaa'iktu tanzilu waa degtaa fi lcanaani daruuraha ayay degtaa wa huwa asaxaaba yani waxa weyaan qadarkani mudraj weeye oo waxa weye xadiiska markaa kama mid ahayn hadalkii caaisha laakiin raawiga ayaa ku fasiray wa huwa asaxaab waa daruuraha weeye asaxaab wasnan wa macnan xagga wasniga waa isku wasni xagga macnahana waa isku macni fatadkuru alamra qudiya fi samaa waxay sheegtaa arin markaas samada laga xukumay oo laga qadaray fatastariqu shayaaiinu samca fatastariqu waxay soo xaddaa ashayaaiinu shaytaamadu waxay soo xadaan assamca hadalka la maqlayay soo xadaan ay almasmuuca fatasmacuhu way maqashaa fatuuxiihi waxay u sheegtaa oo u waxyootaa bimacnaa ay u sheegtaa oo ogeysiisaa ila alkuhaani kuwa faaliyayaasha ay ogeysiisaa shayaaiintaa ogeysiinaysa marka shayaaiintii markaa kelmada ay malaa'igtii ka soo xadaan ay ka soo dafaan ayay dabeedna kelmaddii waxay ku soo tuuraan oo u waxyoodaan kuwa faaliyayaasha ah fayakdibuuna macaha mi'ata kadba waxay been sheegaan macaha kelmadda ay soo dafeen ee soo xadeen mi'ata kadba boqol beenood bay been sheegaan oo ay ku ladhaan yacni kadiba iyo kidba iyo kadba inta mid walba loo dabdiyey min cindi anfusihim xagga nafahooda ayay boqol beenood ay marka waxbay kaga ladhaan oo ay markaa ku dhafaan xadiiskan laftiisa waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim waa isku waafaqeen waxaanu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay malaa'igtu inay marka waxa weeye daruuraha ay soo dhowaato daruuraha timaado markay malaa'igtu daruuraha yimaadaan hadalka ay malaa'igtu ku sheekaysanayaan ayaa shayaadiintu dhegedhegeeyaan markaasay dabeedna markaa kelmaday ka soo maqleen bay la soo cararaan markaasay dabeedna kuhaantii kusoo tuuraan kuwii saaxiibadooda ahaa ee faariyayaasha ahaa ee waxyaalaha markaa farsamooyinkan dadku ay samaysteen ama xidigaha ka faaliyaan ama waxa quruurax ha ka faaliyaan ama xariijimaha ka faaliyaan ama waxaweyan yacni rabalka ha ka faaliyaan yacni noocay doonaanba ha ku faaliyaane kuwaas qeybka wax ka sheegaaya markaa dariiqooyinka ay samaysteen wax kaga sheegaya ee mala awaalka ah ayay markaa ugu tuuraan shayaadiinta kusoo tuuraan shayaadiinta markay kusoo tuuraanna boqol beenood bay ku daraan yacni kuhaantiiba waxay ku darayaan kuwii kaahimada ahaa boqol beenood bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen maya kuwa ku daraya waa shayaadiinta laftooda oo shayaadiinta boqol beenood intay ugu soo ladrhaan ayay waxay u dhiibayaan kuwii kuhaanta qowlka kalena wuxuu leeyahay maya kelmadduunba iyagu u sheegaane kuwan kale markaa shayaatiinul insiga ah ee kuhaanta ah ayaa iyagu markaa waxaweye ku daraya boqolka beenood calaa kulli xaal lafdigu labadaba waa aqbali karaa labadaba waa marka aqbali karaa marka waxa weeye xagga qurbiga marka laga eegana fayakdibuuna yani waxa weeye waxaa u dhow yani kuhaanta ayaa marka u dhow in laga tilmaamaayo marka eh, dadkii markay u sheegaan hadhow kelmaddii markay dadku arkaan bay odhanayaan alla run badanaa ma eegayaan boqolka beenood ee ku ladhan eegi maayaan taasna waxay ku tusinaysaa sida dadka baatilka loo jeclaysiye ku tusinaysa ya oo boqol beenood iyo kelmad runi maxay iskaga dhacaan ya dee waxba iskama dhacaan haddana maca daalik kelmaddaasaa warkiisa lagu aqbalayaa oo la odhanaya waxbuu yaqaanaayo marka waxaweye waa cajiib weeye yani saas la odhanaya xadiiskani wuxuu ku tusinayaa nimanka faaliyaasha ah iyo shayaadiintu inay saaxiib yihiin waxay ku saaxiibeenna waxay tahay waxa weeye shayaadiintii way lumiyeen dadkana waxay doonayaan inay ku lumiyaan yani kuhaantan inay ku lumiyaan dadka ayay doonayaan kaa'inkana waxa layahay mid kastoo dee waxaweeye farsamooyinkaa dadku ay samaysteen qeybka kaga warrama ayaa waxaa la yidhaahdaa kaahin ayaa la yidhaahdaa wax kale iska daaye waxa markaa dee nebigu calayhi salaatu wasalaam ibnu sayaad gacantiisa ayuu wuxuu ku qariyey aayat dukhaan dabeedna wuxuu ku yidhi gacanta maxaa ku jira waddukhu buu yidhi yacni dukhaan baa ku jira addukhuna waa lugatun fi dukhaan ya kelmaddaasuu sheegay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ikhsa falan tacduwa qadrak yacni dullow yacni qadarkaaga ka tallaabi maysid yacnii inuu gacanta waxa ku jirta ka warramay ayuu wuxuu ku xaqiiqsaday inuu kaahin yahay inuu kaahin yahi ugu xaqiiqsaday marka waxa weeye jeebka waxa lagu qariyey ama gacanta waxa lagu qariyey ama baadidu meeshay ku sugan tahay hadduu kullu daalika ka warramo yacni shay ashyaada ka mida hadduu ka warramo ou yidhahdo saa weeye waxay noqonaysaa inuu marka kaahin yahay ayay noqonaysaa xadiiska can caaishata radia allahu canha ana alxaarisa bna hishaamin sa'ala nabiya sala allahu aleyh wasalam caaisha waxay sheegtay in xaris ibnu hishaam saxaabigii la odhan jiray radia allaahu canhum yacni isaga iyo waxa weeye caaishaba ilahay raalliha ah ka noqdeen sa'ala anabiya sala allahu aleyh wasalam waxa uu weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam kayfa yaatiika alwaxyu siduu kuugu yimaadaa waxyigu qaala kullu dalik yacni sidaa dhammaantood waa igu yimaadaa sidaa kugu soo dhacayse aad markaa waxayan yacni malaynayso yacni dhammaan waa igu yimaadaa markaasuu dabeedna sii fasiray intaas waa jumla mufiid oo gaarkeeda ah kullu dalik markaasuu fasiray yaati almalaku axyaanan fii mili salsalati aljaras waa i yimaadaabaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam malagu axyaanan marmarka qaarkood wuxuu igu yimaadaa fii mili salsalati aljaras yacni dawanka yacni markaa waxa weeye dhalalowdiisoo kale cod la mido mar iigu yimaadaan yacni waxa weeye jarasku waxa weeye waa dawanka ama waxa weeye markaa waxaan markaa dhalowdhalowleeya koor ama ha ahaato ama dawan ha ahaato yacni markaa kaasoo kale ayaa waxa la jaras baa marka wuxuu igu yimaadaa marmarka qaarkood fii mili salsalati ljaras yacni dawanka dhawaqiisa dhalowdhalowdiisoo kale cod la midu mar igu yimaadaa ow saasoo kale ila hadlayo fa cannii waa iga gooyaa oo bimacnaa waxa weeye hadalkii ayuu markaa yani joojiyaa oo waa iga tagaa waqad wacaytu wuxuu markaa iga tagaa walxaal qad wacaytu aan weeleeyey xaqiiqe aan weeleeyey maa qaala kii uu yidhi aan weeleeyey maa qaala kuu yidhi aan weeleeyey wa huwa ashadduhu calaya waana ka iigu daran marka uu sidaa iigu yimaado waa ka iigu daran weeye wayatamasalu liya almalaku waa isu soo kay ekaysiiyaa almalaku malagu wuxuu isugu soo kay shabbahaayo isugu soo kay ekaysiiyaa axyaanan marmarka qaarkoodna rajula nin nin buu isu soo ekaysiiyaa suurad nin buu ugu yimaadaa fayukallimunii markaasuu ila hadlaa nabigaa odhanaya calayhi salaatu wasalaam fa acii maa yaquul waxaan weeleeyaa wuxuu yidhaahdo ayaan weeleeyaa markaa sidaasna waa igu yimaada ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay wuxuu xadiiskana tilmaamayaa kayfiyaadka uu nebigu calayhi salaatu wasalaam kayfiyadaha nebiga loogu waxyoon jiray oo waxygu iman jiray ayuu markaa tilmaamaya inay ka mid ahayd inuu suurad nin ugu yimaado sida xadiiskii markaa macruufka ahaa ee cumar bnu khataab ay soo warinayaan abu hurayra ay soo warinayaan ee sheegaayey in markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam nin waxa weeye inuu u yimi yani maryacad cad sita oo waxa weeye markaa raad safar aanu ka muuqan cid ka mida dadkii oo garanaysaana aynay jirin dabeedna nebiga su'aala u weydiiyey akhbirnii can alislaam akhbirnii can aliimaan akhbirnii can alixsaan wuxuu ugu yimi suurad nin buu ugu yimi waxaanu nebiga ugu iman jiray marar badan dixyat alkalbi suuraddiisa ayuu ugu iman jiray ninkaasoo nin qurux badan ahaa ayuu muuqaalkiisa marka ugu iman jiray yacni marar badan suuradda basharnimo markuu ugu imanaayo wuxuu samaynayaa isu ekaysiin inuu bashar isu soo ekaysiiyo marka nin ayuu isku soo dhigayaa suuradiisa malaa'igtuna inay sameeyaan tamasulka waa jirtaa fatamasala laha basharan sawiya qur'aanka waata ilaahay inoogu sheegay inuu maryama maalkul jibriil ugu yimi suurad bashar yacni nin suuraddii buu ugu yimi nin muuqaalkii ayuu markaa ugu yimi marka taa nabiga calayhi salaatu wasalaam waa dhici jirtay inuu ugu yimaado malagu oo uu sidaa ugu waxyoodo si labaadna waa sheegayaa oo in suuraddii si malagnimo ugu yimaado laakiin aanu arkaynin ee uu nabiga calayhi salaatu wasalaam yacni markaa uu ku soo dego markaa dabeedna uu codka maqlaayo codkaoad mooddo in dhawaqa dawankoo kale inuu marka waxa weyaan codkiisa ka baxayo marka xaaladda noocaas ah sidaasna waa dhici jirtay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu malakul jibriil ugu waxyoodo inuu malakul jibriil ugu waxyoodo sidaana waa dhici jirtay laakiin waxyiga daatadiisa marka laga hadlaayo kayfiyaad kale qudheedu waa jireen oo waxaa kaloo jira inuu marka qalbiga nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ilhaam ku tuuro yacni waxa weye taas iyaduna waa dhici jirtay ama qalbigiisa wax ku tufo yacni markaa hadal markaa waxyi ah ina ruuxa alqudusi nafasa fii ruucii annahu lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha wa ajalaha faataquu allaha wa ajmiluu fi alab mid afraad waa jirtaa oo hurdada lafteeda in nabiga calayhi salaatu wasalaam wax loogu sheego waana tuu cabdullahi bnu cabbaas uu yidhi ru'ya alambiyaai waxyun riyada nebiyadu waa waxyi oo nebiyada shaytaanku wax awooda kuma leh maadaama shaytaanku wax awooda aanu ku lahayn wixii riyada loogu sheegaa ama riyada ay ku arkaan nebiyadu waxay noqonaysaa waxyi bay noqonaysaa waa innaga garanaynaa qisadii nebi ibraahiim iyo inankiisii ismaaciil markii nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam hurdada markaa lagu amray ama lagu tusay isagoo inankiisa gowracaya waxaa waajib ku noqotay inuu markaa isku dayo gowraca uu inankiisa gowracaayo waa tii markaa suuraddii suuratu saafaat qisadiisa ilaahay kaga warramayey oo inugu sheegayey xadiiska can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala kaana rasuul ulahi sala allahu alay wasalam ajwad annaas ibnu cabbaas waxau yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa ajwad annaasi dadka ka ugu deeqda badan ayuu ahaa dadka ka ugu deeqda badan ayuu ahaa wa kaana ajwada maa yakuunu wuxuuna ahaa wakhtigu ugu deeqda badan yahay fii ramadaana ramadaan gudaheed buu ahaa xiina yalqaahu jibriil goorta jibriil la kulmo goortaas ayuu ahayd ajwada maa yakuunu bimacnaa ajwada akwaanihi awqaadiisa wakhtiga ugu markaa deeqda badanya waxay ahayd fii ramadaana ramadaan gudaheed bay ahayd xiina yalqaahu jibriilu goorta jibriil la kulmo goortaasay ahayd wa kaana jibriilu yalqaahu fii kulli leylati min ramadaan wuxuuna ahaa jibriil calayhi salaam mid nabiga calayhi salaatu wasalaam la kulma fii kulli leylati min ramadaan habeen kastoo ramadaan ka mida mid nabiga la kulma calayhi salaatu wasalaam ayuu ahaa fa wuxuu la akhrin jiray alqur'aana qur'aanka ayuu la akhrin jiray oo bimacnaa kuna akhrin jiray kana dhegaysan jiray ama la subcin jiray in saxa tacbiir fala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam ay fawallaahi allah baan ku dhaartay la rasuulullaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay xiina yalqaahu jibriilu goortuu jibriil la kulmo ajwadu bilkhayri min alriixi almursala waa kaga deeq badnaa khayrka min ariixi dabayshii almursalati lasoo diray ee raxmadda ama bushaarada lala soo diray almursala waxaa loo jeedaa almursala bilkhayr yacni waa tii lala soo diray biraxmati aw ilbushra naxariista lala soo diray ama bushaarada lala soo diray dabayshii waxaa jirta dabayl dee lala soo diray cadaab loo soo diray taa markaa laguma shabbahayo ee waxa weeye waxaa laga tilmaamayaa dabayshii khayrka lala soo diray oo raxmadda ama bushaarada lala soo diray nafcigeedu siduu caamka u yahay oo kale ayaa markaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam u shabahay oo markaa laakiin uu ka deeq badnaa xadiiskana muslim waa la soo wariyey bukhaari lama gaar noqon xadiiskani waxa uu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dadaalka uu khayrka ku dadaali jiray iyo siduu markaa u deeqda badnaa ayuu xadiisku markaa faa'iideynayaa oo waxa weeye mar walba inuu nebigu khayrka deeqsi ku ahaa kaana rasuululahi sala allahu alay slm ajwad annaas min ajwadi lama odhan waxa la ajwad annaas waxaa la geliyey ismu tafdiil ayaa la geliyey waxaa kaloo laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu marka camalka khayrkaa kordhin jiray wakhtiga ramadaanta oo yacni markaa isagoo mar walba khayrkii uu khayrkiisu badnaa haddana wakhtiga ramadaantana inuu sii siyaadin jiray ayaa xadiisku tusinaya wa kaana ajwada maa yakuunu fii ramadaana xiina yalqaahu jibriil marka taasna waxaa laga qaadanaya yacnii kulanka cidda wanaagsan lala kulmaa inay ka qayb qaadanayso khayrku inay kordho khayrku inuu sii siyaado sii kordho inuu ka qayb qaadanayso oo jibriil oo saalixa maadaama uu la kulmay yacni khayrkii waa ka sii badiyey marka taasna waxaa laga qaadanayaa inuu khayrku ku sii kordhaayo cidda saalixiinta kulanka lala kulmayo macno ka caamsan baa laga qaadanayaayo dee hadda malak buu ahaa laakiin marka waxa dad saalixiina haddii lala kulmo lafteeda inay ta'siir leedahay ayay culammadu macnaha caamka iyagoo ka eegaya ay markaa kala baxeen waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam habeen kastoo ramadaana in jibriil la kulmi jiro u iman jiray ayaa markaa laga qaadanaya oo kulankiisa jibriil la kulmayo awqaadda kale inay ka badnayd wakhtiga ramadaanta kulanka uu la kulmayo waxaa kaloo laga qaadanayaa habeenka ramadaan iyo maalinta ramadaan in habeenka ramadaan fadli badan yahay oo yacni goorta uu la kulmo maalin laynuguma sheegin inuu habeennadii yahay baa laynoo sheegay wa kaana jibriilu yalqaahu fi kulli leylatin min ramadaan marka layaali ramadaan afdalu min ayaamih habeenada ramadaan waa ka fadli badan tahay maalmaha ramadaan waa ka fadli badan tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa wakhtiga ramadaanta in qur'aanka lagu dadaalo oo qur'aankii yani dadaal lagu yimaado maadaama qur'aanka lasoo dejiyey ramadaanta la soo dejiyey ramadaan oo habeen leylatlqadriga soo dejintiisa la soo dejiyey haddii la yidhahdo waa la bilaabay iyo haddii la yidhaahdo waxaa laga tilmaamaya jumle ahaan in loo soo dejiyey labada qowlkii lagu socdaba yani taasna waa laga qaadanaya mudaarasada xadiisku sheegayo fa yudaarisuhu lqur'aan qur'aanku la mudaaraysayn jiray waxa weeyaan sida marka waxa weeye riwaayaadka qaarkood ay caddaynayaan nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa akhrin jiray oo jibriil waa ka dhegaysan jiray jibriilna nebiga waa ku akhrin jiray calayhi salaatu wasalaam marka waxaa laga qaadanayaa sunnada mudaarasada ugu fiican inay tahay in marka waxa weeye cidda qur'aanka isla darsaysaa ama bicibaara ukhraa isla subcinaysaa mid waliba inuu akhriyo yacni qur'aankii oo dhammaystiran inuu akhriyo ayaa laga qaadanaya laakiin haddii waxa weeye midba qadar akhriyo sida dadku caadaysteen oo waxa weeye markaa wuxuu noqonayaa mid walba qur'aankii inuu ka kala go'an yahay aanu u dhammaystirnayn laakiin marka waxaweye masalan oo kale la akhrinaayo suurad la akhrinayo suuraddii jibriilna waa akhrin jiray iyadoo dhammaystiran muxamedna waa akhrin jiray calayhi asalaam calayhim assalaam iyadoo suuraddu dhammaystirantuu akhrin jiray ee midba markaa inuu qadar qaato oo inta kale markaa ka kale akhriyo sidaa ma samayn jirin qur'aankiina yacni sixiddii iyo hubintii e, shakhsiga laga hubinaayey ma dhammaystirmayso haddii waxa weeye aan qur'aankii oo dhammaystiran laga dhegaysanin qur'aankii oo dhammaystiran haddaan markaa laga dhegaysan markaa sidaas aawadeed mudaarasat alqur'aan sunnadeedu siday tahay in labada markaa shakhsi mid waliba qur'aankii wada akhriyo oo markaa waxa mid walba laga dhegaysto inay sidaas tahay ayaa markaa laga qaadanayaa oo lagala baxaya dariiqadan hadda marka ay sameeyaan kollay geeska afrika hadda laga yaqaano oo yacni markaa soomaalidu kolle ay u sii badan tahay oo ah marka waxa weeye in aayad aayad loo qaadanayo yacni caalamka kolley waa mid hariib ku ah oo aan badiba laga isticmaalin bilaadulcarabiya mid laga yaqaano ma aha dariiqada noocaas ah sida ay markaa sheegeen yacni culammada marka qur'aanka ku alqaan leh oo marka waxa weeye ictinaaga khaaska ah kuliya siday markaa sheegeen rasaa'isha qaarkoodna ay ku qoreen oo kaga hadleen oo waxa weeye marka uu ka mid yahay yacni markaa kayfa taxfad alqur'aan hawthani yani siduu markaa ku sheegaayo wuxuu odhanayaa mashaayikh soomaaliya ah ayaa ii sheegay buu odhanayaa inay dariiqada noocaasa sameeyaan marka bilaadulcarabiya mid lagu yaqaano ma aha wuxuuse sheegay yacni markaa in bilaadulcajam qaarkood inay saa isticmaalaan oo waxaweeye dadka qaar waxay ii warrameen buu yidhi oo ii sheegeen isagoo dhul badan waraystay yacni caadaadka ay ka leeyihiin taxfiidka qur'aanka iyo siday u qaybaan iyo siday u hayaan waxaa marka uu sheegayaa yacni bosna iyo hersek in marka waxaa la sheegay buu yidhi inay qaarkood saas oo kale sameeyaan marka calaa kulli xaal ariiqadani waa ariiqo kollay marka hariib ah oo aan marka bilaadulcarabiya mid laga isticmaalo aan ahayn sunnadii mudaarasadan calaa kulli xaal yani waxaweeye mid e, waafaqsanayd saasaynay u ahayn sida xadiiskan riwaayaadkiisa kala duwan iyo shuraaxda marka axaadiistaba laga fahmayo mid waliba qur'aankii oo dhammaystiran inuu akhrinayay jibriil iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam wa sunnat lmudaarasa sidaas iyadaa ay ahayd xadiisku wuxuu kaloo ku tusinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu khayrka siduu markaa ugu deeqsiga ahaa ee aadkii aadka ugu dadaalayey inay aad u fara badnayd oo dabaysha khayrka lala soo diriyo raxmadda inuu uga degdeg badnaa taasna waxa weeye markaa waxaa laynoogu sheegayaa si laynoo tilmaamayo yacni xaaladdii in markaa aad iyo aad yani markaa si loo fahmo ayaa markaa la keenay min ariix almursala sida loo keenay saas yadaa weeye awqaad kalaan ramadaan ahayn yacni waxa weeye waa dhici jirtay nebiga calayhi salaatu wasalaam in la mudaaraseeyo waagii hore nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu la mudaarasayn jiray ramadaantii kasta hal mar laakiin tii ugu dambaysay wuxuu nebiga la mudaaraseeyey yacni laba goor sida marka axaadiista qaarkood ku soo aroortay boqol iyo shan iyo lixdan can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam ida daca arajulu imra'atahu ila firaashih idaa daca arajulu markuu ninku u yeedho dalbo imra'atahu haweenaydiisa ama ooridiisa ayuu dalbay ama u yeedhay ilaa firaashihi firaashkiisii intii ka ahaatay buu ugu yeedhay fa abat ay diiddo fabaata ghadbaana calayha fabaata uu baryo habeenkaa ahaado ghadbaana mid cadhaysan marka uu ahaado calayha iyada uu cadhaysan yahay lacanatha almalaa'ikatu waxaa nacdasha malaa'igta ayaa nacdasha xataa tusbix ilaa ay ka subaxaysanayso waagu uga baryaayo malaa'igtu waa nacdalaysaa xadiiskana bukhaari lama gaar noqon ee muslimna waa la soo wariyey muslimna waa la soo wariyey fabaata khadbaana fabaata uu baryo oo ahaado habeenkaas khadbaana xaalu cadhaysan yahay khadbaana xaal bay noqonaysa fabaata uu baryo bimacnaa habeenkaa uu joogo khadbaana xaalu cadhaysan yahay calayha gabadhaa uu cadhaysan yahay oo diidmada ay diiday uga cadhaysan yahay calaa ibaa'iha lacnata almalaa'ikatu waxaa nacdalaysa malaa'igta ayaa nacdalaysa xataa tusbixa ilaa ay ka subaxaysanayso waagu uga baryaayo malaa'igtu lacnada waa ku wadaysaa oo lacnadii waa istimraaraysaa waa sugnaanaysa malaa'igtaa nacdalaysa waxay culammada qaarkood yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa waa malaa'ikatu alxafada malaa'igta dadka wax ka qoraya ee khayr iyo shar waxay dadku sameeyaan malaa'igta qoraysaa ayaa nacdalaysa bacdu ahlicilmi oo ka sii badiyeyna waa jiraan oo yidhi waxay aqbali kartaa in malaa'ig kaloo la nacdalaysa inay jirtana waa aqbali kartaa waxaa laga qaadanayaa ninku hadduu markaa waxaweeye uu xaaskiisa haweenaydiisa uu markaa dalbo u yeedho oo gogosha markaa ugu yeedho waa kinaaya can iljimaac yacni markaa saa ugu yeedho ama marka waxaweeye wax ka sokeeya oo markaa istimtaaca ama marka waxaweyan yani laftiisaba ah jimaaca laftiisa ama muqadimaadkiisii kay doontaba ha noqoto hadduu gogasha ugu yeedho inay markaa ajiibtaa inay waajib ku taha laga qaadanaya xadiiskuna wuxuu tilmaamayaa goor habeennimaa buu sheegayaa laakiin xukunku waxay yidhahdeen culammadu kuma gaarha habeenkii oo lagama qaadanayo maalintii inay bannaanta inay diiddaa lagama qaadanayo laakiin habeenkii arrinkeedu waa ka sii adag yahay oo wuxuu ka yahay awkad ayuu marka ka yahay marka waxaa laga qaadanayaa hadduu markaa dalbo oo uu markaa waxawe doono oo u yeedho inay ajiibto aqbashaa inay ku noqonayso mid waajiba inay ku noqonayso diidmaday diiddaana hadday marka waxa weeye cudurdaar ay ka maran tahay waxay noqonaysaa dembi kabaa'iray noqonaysa yacni cudurdaar haddii aanu jirin sharci ahi waxay noqonaysaa dembi kabaa'ira ayay markaa noqonaysa haddii xataa marka waxa weeye ay leedahay caadadii inay diiddaa marka uma bannaana waa inay marka waxawayan u timaadaa laakiin waxa maanica marka waa inay u sheegtaa waxaana dhici kartaa yacni wax marka ka sokeeya yacni markaa galmadii ka sokeeya inuu marka ugu raaxaysto ayaa marka waxa suuragal ah taasina way u bannaan tahay maadaama marka waxawey intii u bannaanayd yani in u bannaan ay jirto oo waxaweye istimtaacaasi marka uu bannaan yahay waxay noqonaysaa inay taa ka ajiibtaa inay markaa laasim ku noqonayso oo aan la odhanayn haddii waxa weeye maanicaasi u yaallo oo xayd u jiro ijaabadu markaa laasim kuma aha ee way iska diidi kartaa marka aan la odhanayn kollayba laakiin inay u ogolaato galmadii u ogolaata uma bannaana waayo laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq gabadhu iyadoo caado qabta in loo galmoodaa waa xaaraan oo markaa ma bannaana waattaqi dubura walxayda waa kii xadiisku sheegaayey yacni markaa hadduu markaa shay xaaraana ka dalbo waxay noqonaysaa inay ku diiddo ayay noqonaysaa yacni ateecitaana ilaahay ateecayso inay taas ugu diiddo ayaa waajib ku noqonaysa laakiin wixii u bannaanaa waa in marka waxa weeye aynay u diidin marka taasna waxaa laga qaadanaya xaqa ninku inuu weyn yahay ayaa markaa laga qaadanaya ilaa laga hormariyey sunnayaashii laga hormariyey sunnayaashii laga hormariyey gabar baa nabiga u soo cabatay calayhi salaatu wasalaam waxay ku tidhi ninkaygu haddii aan markaas soomo way afurinayaa wuxuu igu khasbayaa inaan afuro waa soonkii sunnaha bay sheegaysa haddaan tukadana waa i garaacayaa haddaan tukadana waa i garaacaya ninkii baa nebigu u yeedhay calayhi asalaatu wasalaam arrinkiibuu weydiiyey dabeedna wuxuu idhi yaa rasuul allah anigu waxaan ahay yacni markaa nin dhallinyaro abaan ah ahay marka waxa weeye anoo jooga ayaa markaa soon sunna a iska soomaysaa anna waan u baahanahay tan kalena wuxuu kaga jawaabo wuxuu yidhi waxay ku tukanaysaa suurad dheer bay ku tukanaysaa oo yacni waxaweeye qiraa'adii ay salaadda ku akhrinaysay bay dheeraynaysa markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu amray inay qiraa'ada soo gaabiso ayuu nebigu amray calayhi asalaatu wasalaam wuxuu kaloo amray oo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam haddii waxa weeye markaa haweenayda uu ninkeedu joogo soon sunna ah inaynay soomin iyadoo uu idmo u oggolaado mooye si kale inaynay ku soomin soon sunna ah sharti ah soonku waa inuu sunno yahay isagina joogo labadaasi haddii ay jiraan isagoo u idmo u oggolaado mooye soon sunnaa ah waynani soomin ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka taasna waxaa laga qaadanayaa xaqa ninku siduu u adag yahay baa laga qaadanayaa iyo xaqiisa siduu u weyn yahay saas aawadeed culammadu waxay yidhahdaan yacni xaqa ninku ku leeyahay haweenaydiisa ku leeyahay waa ka weyn yaho waa ka adag yahay xaqa labada waalid ay ku leeyihiin inantaas ya oo hadday markaa noqoto labada waalid iyo iyo markaa waxaweeye zawjka yacni gabadhii waxaa ku xaq weyn ninkeeda kaga xaq weyn labadeeda waalid labadeeda waalid ninkeeda ayaa kaga xaq weyn sida marka adilada laga qaadanayo ahlucilmiguna ay markaa nasgareeyeen adilo kale mawduuca noocaasa laga daliishanaya sidaas aawadeed ayaa xataa ay soo aroortay marka waxa labada waalid ay qabanayso inay marka idan qaadanayso ay soo aroortay hadday og tahay marka inuu ka raalli yahay oo marka markaan u diidayn dhibi kuma sugnaa yani hadday markaa sidaa og tahay yacni markaa dhibi yani kuma sugna xadiisku wuxuu kaloo sheegayaa laba arrin markay dhacaan baa lacnadaasi ka imanaysa labadaas waa maxay kow waa inuu doono markaa uu dalbo marka waxa weeye yacni markaa marka hore dalabku waa inuu ka dhaco uu dalbayo uu doonayo marka labaadna waa in markaa diidmadeedii uu ka cadhoodo ee hadduu isaga cudurdaaro waxba aanu ka cadhoon lacnadu ka iman mayso yacnii ninkii waa dalbay waa u yeedhay waa diiday waa isaga cudurdaaro waa isaga dulqaatay uma cadhoon malaa'igtu inay nacdalaysaa kama imanayso waayo maxaa xadiiska lagu kulmiyey idaa daca arajulu imra'atahu ilaa firaashii fa abat fabaata ghadbaana calayha marka labada arrinoo kulmay baa lacnaddu ka imanaysa haddii marka waxa weeye fabaata khadbaana calayha shardi aynay ahaan lahayn markiiba waxaa la odhan lahaa fa abat lacnataha almalaa'ika marka haddaan u cadhoon isagu u dulqaato u cafiyo oo ka raalli yahay yacni waxa weeye aanan xumaan la rabin yacni xaalka noocaasoo cadha aynay ka haalib noqon ama aan u cadhoon xaalka caynkaasa yani markaa lacnadii kama imanayso min malaa'igtu nacdashaa kama imanayso marka labada arrinoo wada socda baa xukun ka imanaya wain tarataba calaa shartayni shayun fabilxusuuli lishartayni maraaqiga beyt ku sugan baa wuxuu tilmaamayaa haddii laba shardi wax ka sababoobaan laba shardi oo israacay wuxuu ku dhacayaa shaygaasi fabilxusuuli lishartayni labada shardi in la wada helay ku dhacaysa labada shardi in la wada helo ayay ku dhacaysa marka labadii shardi markayna kulmin yani markaa kama imanaayo jazaagii shardigaasi ka iman maayo halkanna waa saas yadaa weeye halkanna sidaas weeyaan waxaa soo aroortay riwaayo kale xataa tusbixa beddelkeeda waxaa soo aroortay riwaayo kale odhanaysa xataa yardaa ilaa uu ka raalli ahaado marka xataa yardaa wakhtigeedu waa ka ballaaran karaa waana ka yaraan karaa ilaa uu ka raalli ahaaday lacnadda ku wadaysa riwaayadana maxay sheegaysaa ilaa waagu intuu ka beryayay lacnadda ku wadaysa riwaayadaa kale marka la eego xataa yardaa waxay malaa'igtu nacdalaysaa ilaa uu ka raalli noqdo haddii marka waxaweye inta habeenku isku jiro markii dambe uu isladqabeeyo ka raalli noqdo lacnaddii inay iska taagaysay tilmaamaysa marka wakhtigu waa ka yaraan karaa waana ka badan karaa oo hadduu maalintii xataa iska cadhaysnaado ya oo waxa weeye aanu weli ka raalli noqon waxay noqonaysaa markaa in eh, lacnadii malaa'igtu ay sii soconayso ictibaarka riwaayada marka la eegana waxay noqonaysaa wakhtigeedu waana ka koobnaan karaa waana ka badan karaa xataa tusbixa sida riwaayadani sheegayso waa ka badan karaa waana ka yaraan karaa yacni mid waliba waa u dhici kartaa taasna waxa weeye saas eh, weeyaan qisaa la soo naqliyey waxaa la yidhi inan wuxuu doonay inan inantuna waa taalibatu cilmin inantiiba waxay doontay inay marka bal hadda ay tijaabiso markaase waxay ku tihi ayna allah markaasuu fi samaa markaasay tima daliil markaasu wuxuu yhi waxaa u daliil xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey waladii nafsii biyadih maa min rajulin yadcuu imra'atahu ila firaashiha fataabaa calayhi ila kana aladii fi samaa'i saakhitan calayha xataa yarda canha muslim baa saxiix kusoo wariyey waa xadiis meeshiina munaasaba laleh xadiikaasuu markaa sheegay yani xadiikaa muslim baa u daliila buuri mawdicu shaahidna waila kana aladii fi samaa'i saakhitan calayha ya iyadoo dee aayaata ay jiraan axaadiisina haddana mawdican wuxuu u soo qaatay yani xadiis markaa munaasabo la leh ayuu soo qaatay oo iyadana waana ugu jiro kaannahu u digaayo uu leeyahay waa inaad iska jirtaa ya ilaa firaashihi iyo ilaa firaashiha labada mid walba waa soo aroortay oo riwaayada muslim ilaa firaashiha baaba ku sugan riwaayadanna ilaa firaashihi baa ku sugan waana dee waxa weeye markaa Eh, laba ictibaarunbaa dee loo kala eegay saas aawadeed waa isla markaa midunbaa loo jeeda macno ahaan markaa ma kala duwana marka waa kinaaya can itamatuci biha kinaaya can itamatuci biha marka la yidhaahdana waxa weeye jimaacina waa soo geliyaan wixii marka ka sokeeyeyna waa soo geliyaan yacni inuu ugu yeedhay raaxaysi uu ku raaxaysto waxay tilmaamaysaa macnaha marka waxa weeye galmada iyo waxa ka sokeeyaba kulminaya ahlucilmiga qaarkood waxay tilmaameen xuquuqdeedii wax ka mida ah hadduu siin waayo nooc cudriya yeelan kartaa diidmaday diidday haddii xuquuqdeedii wax ka mida ah uu ka manciyo u diiday waxay noqon kartaa bay yidhaahdeen sida ibnu cuthaymiin uu sheegay min baab almuqaasa ayay noqon kartaa marka waxaa dhici kartaa in nooc cudriya oo ay kaga baaqato lacnadda inay markaas iman karto wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w allahu waslama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online